daas nahyiga ah salaada hadday farad tahay waa tan lagu soo sheego xadiis sariixa ah ku soo horo waxaa la mid ee eh, salaadii hadday sabab leedahay masjidkii ninkii soo gala tawaafkii sameeyey oo tawaafkii ajrigiisa u dukanay waxaa la mid ee eh, masaajidkii uu qofkii soo galay kacbadii ma aha masaajidii kale taxiyatulmasjid oo kalea ka mid eh, waa dukanay salaadii haddayba sabab la yaqaana ay leedahay waa la samaynayaa sunnaba ha ahaatee sababta loo samaynayane salaadan ciladeeda la ogaaday waxaa aada u fog in qorax soo bixid iyo dhicid in loola jeeda aada u fog marka wuxuu leeyahay salaad aan sabab lahayn in awqaaddaas nebiga u dukada masaajidaad fadhisaa saad maanta dhan bacda alcasri qur-aan isaga akhrisanaysa yaad istaagtaa dukasho iyo sunaad gashay mamnuuc weeyaan liannahu salaadaas meel ay raacsan waqti tatawuc ma ah laakiin ninkii bacd alcasri masaajidkale intuu kusoo dukado masaajidka aan qur-aan aan ku akrisana yidhaahdo markuu soo galo in hore ka fadhiisano taxiyatlmasjid uu dukado maxaa yeele idaa dakala axadukum اlmasjid falaa yajlis xataa yarkaca rakcatayni markaas sabab bay leedahay sababdaasaa loo imaanaya marka qolo muxaqiqiinta kamidoo fuqahada imaamu shaafici ugu horeeya saasay qabaan qolo kale waxay leeyihiin sunantao dhan waa mamnuuc laakiin faradkaa laga soo reebo qaar xataa waxaad arkaysaa waktiga faradka ah haddii ka soo kacan ayagoo sugayleen salaada maalan qoraxdii hadda dhinaceeda soo bixisaad ka soo kacday geesay ka soo bixisay maadaama aada salaadii farad ay tahay haduurda ka kacday in hore ka garjimeen dad aad arkaysaa hadirtaan oo sugaya oo ku dhahayo qoraxda xoogaaha soo sara marto oo dadkaas madaahibta kala haysta ah marka salaada faradka horta in laysku murmo ma fiicnaba saas wakti nahyi ma khusaysa taas nawaafishana sidaa imaamu shaafici uu sheegaa raajixa marka loo fiiriyo adiladii salaad kastoo sabab leh in la dukan karo oo ayna ahayn nahyiga ayna soo gelaynin laakiin salaad sabab aan lahayn oo tatawuc iska furan ah in la bilaabo awqaaddaas nebiga uu reebay taasaa mamnuuca wabittaali waxaa weeyaan sunnada nebiga waxaa waaya masaajidaad soo gashay aadaankii oo subax oo kale markuu dhacay kadib dad baa waxay samaynayaan laba ragcoo taxiitulmasjid ay dukanayaan kadib baa waxay dukanayaan labadii ragcoo qabla alfajriya haadaa mukhaalif lihadi nebiy sala allahu alayh wasalam wax taxiitulmasjid la yidhaha horta sideedaba ma jiraan macnihii waxaa weeyaan fuqahada unbaa ku magacaawday min baabi taqriib aladhaan weeyaane masaajidka wuxuu kugu leeyahay in aadan fariisanay salaad aada dukatid farad ha noqoto marka haddaan intaa soo gala masaajidkii labadii ragco oo subxi ka horeysa aan dukado labadii ragcona waa ii timiday taxiyatulmasjidkana waa timiday kulli way dhammaystirmeen marka afar ragcaan iskala dimaa ma ah shay kasta waxa weeyaan in sida ay aad aada u fahamtid baa fiican laakiin aniga inaad tiraa sidaan unbaan caado ulahaan jiray lama rabo daliil kasta inaad kaasoo baa marka haye dad baa iska fadhi aad arkaysaa imaamkii markuu soo galo oo kale yaa sunno uu isu istaagaya lama rabo mar haddii salaadaas shuruuc loo gaaro ama aqimitaankii ama soo gelitaankeedii waxaa weeyaan laa salaata idaa uqiimat الsalaatu falaa salaata ila alatii uqiimat buu nabiga alayه الsalaat slaam yiri aw kamaa qaal marka waxaa la rabaa in aadaabtii wixiina lagu dadaalo almuhim waxaa weeyaan salaadii sabab lagu yaqaana leh waxay ahaataba ha ahatee waa lala imaan karaa laakiin sunno iska furan awqaadaas mamnuuc bay ka tahay liannahu shubhadii aan kuu sheega imaanayso musanifku waxau leeyahy waqad salla lmuslimuuna muslimiinta way dukadeen calaa janaa'izihim janaasayaalkooda caamatan dhammaantood bacda alcasri wasubxi bay ku duka jireen liannahaa laazimatun weeyaan yacni waxaa caado loo leeyahay in salaada casri markii lagu dukada janaazada aan ku dukanno janaazadaas salaad weeyaan janaazada waa salaad haddii nebiga nahyigiisa aan qabanno oo laa salaata bacda alcasri xataa taqruba shamsu aan qabanno waxay noqon lahayd inaan janaaza lagu dukan karin salaada faradka haddii la dukaday laakiin maadaama ay muslimiinta ahaan jireen min waqti nabiy ilaa yowmina haada inay casirka dukadaan janaazada lasoo gelya lagu dukado waxaan ogaanay salaadan janaazada waa fardu kifaaya sabab bay leedahay nahyiga igama xusaysaa laleeyahy marka waa lagu dukanaa walow bacda alcasriba ha noqotee adilada oo waadixa oo salaada sababka inay nahyigaas khusaynin bay u daliil tahay ayb waqad dahaba bacdu asxaabina buu leeyahy imaamu shaafici bacdu asxaabina hadduu yidhaahdo wuxuu ujeedaa imaamu maalik iyo jamaacadiis liannahu waa sheekiisi waa tilmiid buu u yahay cilmi badan oo ka barta qoladan kaloo axnaaftaa fa in qaala qaa'ilun iyo wax saas oo kala yidhaahda yani dagaalla aad adag baa soo martay liannahu axnaafta dadka aan daliilka aada u qaadanin bay kamid yihiin madhabtooda mabni calى eh, alcaqliyaat wاlqiyaas ay ku badan tahay marka waxaa weeyaan kifaax adag buu la galay laakiin imaamu shaafici maadaama imaamu maalig isla mid yihiin min min xayثu اxtiraamu الnusuus iyo qaadashadeeda ilaa meelo qaarkood wajha istidlaal isku khilaafaan mooye aad buu ixtiraama marka waqaala bacdu asxaabina haddii uu yidhaahdo waxaa weeyaan imaam malik bi waxaa lamid a ah u jeeda waxay u tageen ilaa ana cumara bna alkhaaabi daafa bacda subxi inuu dawaafay markuu subxi dukada kadib uu kacbadii dawaafay uma nadara waa fiiriyey falam yara shamsa qoraxdii ma uusan arkin dalacad inay soo baxday saanuu u fiiriyey qoraxdii oon soo bixin u arkay ayb marka wuxuu yidhi farakiba markaa farakiba waa koray daabadiisii xataa ataa intuu ka tago daad diwan meesha la yidhaahdo intuu ka tago waadi iyo meel oo laga soo galo oo waطalacat الshamsu qoraxda ay soo baxdo fa anaaka marka waa daabadiisii u fariisiyey ou tujiyey fasallaa waa dukaday fanahaa cumar wuxuu reebay can isalaati liawaafi can isalaati buu reebay liawaafi loo awaafa bacda alcasri iyo wa bacda subxi uu reebay kamaa nahaa sow u reebay nebiga camaa laa yalzamu waxaan laazimoon sabab aan le nebiga sow u reebo min asalawaati ka mid marka qolaa waxay deliishadeen salaad sunno ah sabab ha lahaata ama ay lahaanin bacda subxi bacda alcasri lama dukan karo waxay yidhaahdeen axaadiidtii hore adiga haba ku ayidee laakiin waxaan haynaa axad alkhulafaa'i araashidiin oo nebiga sunnadiisa hala qaata la yidhi yaa waxaan arag nabig yidhaahdeen maalmaha maalin ka mid ee bacda subxi buu tawaaf markuu tawaafkii la yimid ee rakcatay tawaaf inuu dukada ow doonay qoraxda fiiriyey qoraxdii oon soo bixin oo arkay marka wuxuu noqday nin bacda subxi joogo marka nahyigii asiga ahay buu qaatay daabadiisuu iska watay waa baxay meeshii diituwaa la yidhaahda markuu tegay you ama daabadow lahay meeshuu ku tujiyey qoraxdii oo soo baxday oo qiida rumxin soo kor noqotay markaasu u dukaday haddana wuxuu sheegay salaad inaan la duka karin bacda asubxi waalcasri xataa taluca shamsu xataa taqrub cumar saasaa laga hayaa layidhi maadaama madhabkaas cumar u yahay waxay daliil u tahay salaad inaan la duka karin oo sunno ah bacda tilka alawqaat sidaasaa loo daliishtay waqad dahaba bacdu asxaabina ilaa ana cumara bna alkhaaabi taafa bacda subxi inuu tawaafo uma nadara wuu fiiriyey falam yara shamsa alacad qoraxdii inay soo baxday ma arki farakiba waa koray oo daabadiisuu fuulay xataa ataa intuu ka taga daa tuwan meesha la yidhaahdo intuu ka tago oo wa talacat ishamsu qoraxda ay soo baxdo fa anaakha daabadii buu fariisiyey fa sallaa waa dukaday oo fa nahaa cumar wuxuu reebay baa layidhi cumar cani salaati buu reebay liawaafi loo dukado bacda alcasri la dukado buu reebay iyo wa bacda subxi kamaa nahaa sow u reebay nebiga am cumarna waa la dhihi karaa camaa laa yalzamu waxaan sabab lahaynoo min asalawaati min asalaati ka mid marka hadalkaasaa imaamu shaafici lagu buriyey hadalkoo watay baa lagu jirisiiyey marka jawaab bay ugu baahan tahay qaala imaamu shaafici marka wuxuu idhi faidaa kaana licumar cumar haddii uu lahaa an yuahira salaata salaadii inuu dib mariyo litawaafi tawaafa salaadeeda inuu dib u mariy hadday u banaaneed fa inamaa tarakahaa salaadaas waa dib u dhigay lianna dalika lahu wuxuu hore lahay waa horta haddii ay dhacday cumar inuu waktigaas duka waayo ee labadii ragcoo tawaafka ay dib intuu u dhigay wakti dambe uu dukaday wax hore u banaanaay oon isku diidaneen buu sameeyey aniba kuma dhahaya buu ku leeyahay labada ragcood tawaafka markii lala yimaado in hore laga raaciya waajib aniba kuma dhahay oo ilaahay watakiduu min maqaami ibraahiima musalan markuu yidhi ummadda waxay ku ijmaacsan tahay in khalfi ibraahim haddii lagu dukan karo haddii la waayo meelkii karaba lagu dukan karo waa isku wada waafaqsannahay marka cumar wax u bannaanay uu sameeyey laga qaadan maayo samayntaas uu sameeyey in ay tahay hadalkiin hori kuu soo sheegay inay burinin ma aha saasuu leeyay waliannahu cumar low araada haddii uu doono manzilan guri oo bidii meesha la yidhaahdo ah lixaajatin xaajo daraaddeed inuu meeshaas dega hadduu doono kaana waasican lahu waxaa u waasaxoo u bannaan in shaa allahu saas waa leeyahay kaana waasican lahu mid u bannaanuu ahaan lahay in shaa allah walaakin samica cumar wuxuu maqlay annahya reebitaanka jumlatan yani mujmalan in salaadoo dhan layska reebuu maqlay can salaati layska reebay buu maqlay buuri marka cumar ficilkiisaas xataa waxaa dhici karta buu leeyahay inuu maqlay nebiga awqaadaas lama dugan karo wa daraba wuxuu garaacay almunkadira ninka munkadir la yihaahdo yow calayhaa cala salawaati ku garaacay bilmadiinati ou ku garaacay bacda alcasri inuu garaacay yacni waxaa dhacday buu yihi cumar wuxuu u fahmay salawaadkaas nebiga ou reebay inay sidaas u reebay ay tahay oo istihna ay lahayd saa daraaddeed baa ninkaa taabiciga oo munkadir la yidhaahdo weladkiisana moxamed la yidhaahdo you ku garaacay asoo madiine la jooga markuu arkay asoo casirki kadib wax dukanayo wuxuu leey walaakin samica cumar wuxuu maqlay annahya salaadii oo la iska reebay jumlatan dhammaan cani salaati la iska reebay wa darabuu waa garaacay almunkadira ninka la yidhaahdo iyou calayha calaa salawaati ku garaacay bacda alcasri oo dukaday bilmadiinatina uu ku garaacay walam yasmac cumar ma maqlin maa yadullu wax tusinayo calaa annahu nabiga inamaa nahaa canhaa salawaadkii waa reebay lilmacnaa liajli lmacnaa buu u reebay aladii macnahu wasafnaa aan soo sifayn cumar waxaa ka qarsoonaatay salaada nebiga ou reebay inaysan ahayn salawaad oo dhan laakiin lilmacnaa liajli cilla in loo reebay cilladii aniga aan kuu soo sheegay imaamu shaafici geedkaga gaban maayo inuu yidhaahdo cumar bnu khadaab xadiidkan waa iloobay ama ma sooma gaarin inuu yidhah ka gaban maayo dadna waxay leeyihiin ma adiga cumar khaaab maad xadiidka ogtahay waaba gaalnimo in lagu gaarsiiyo dadaas ay ka tahay imaamu shaaficina waxaa weeyaan xadiid nebi ka soo arooray haddii uu arka nin saxaabi oo khilaafay wuxuu ku leeyahay asoo ogaal ma khilaafi lahayn xadiidkan sooma gaarin waxaana qaacidaanu kugu soo sameeyey sunada nebi nin koobi kara ma laha mahmaa kaana qadru nin kasta way ka maqnaan tahay waxaas kugu daliishta kugu imaan doonto inay abubakrin iyo cumar markay arrin la soo gudboonaata ay dhihi jireen war nebigayaa arrintaan wax ka maqlay nin iska caadi ahoo aan nebiga waktiyaal yar la kulmi jiray baa u sheegi jiray ka qaadan jireen ee ma ayna dhihi jiran annagoo nebiga intaa ogaanto la laazimi jirna ee khulafaau raashidiin eh waxaan maqlayn saad ku maqashay weligeed kuma ayna dacwo jirin marka imaamu shaafici uu ku leeyay waxaaba iska sahlan in la yidhaahdo cumar xadiidkan soo ma gaarin saasaaba yuu ku leeyahy marka fa kaana yajibu calayhi cumar waxaa marka waajib kuna ahaay maa facala wuxuu sameeyey maadaama xadiidkii ogolaanay waqtigaas in la dugo kale cumar ayna soo gaarin ou xadiidkii guud ou haysto waxaa waajiba ah inuu guudnimadiisa u qaato xadiidka guud saas weeyaan macnihi ويجب waxaa waajiba على man calima ninkii ogaado المعنى بمعنى العلة lagala jeedaa macnaha المعنى ninkii ogaado aladii macnahoo nahaa عنه nebiga asiga ajligiisa u reebay ninkii ogaado iyo والمعنى macnihii ninkii garto aladii macnahoo ubiixat فيه salaada loo baneeyey ana ibaaxatahaa salaadii banaynteeda inay tahay inuu ogaado bilmacnaa yaa loo baneey aladii macnaho abaaxahaa fii nebiga u baneeyey khilaafu lmacnaa inuu yahay aladii macnaho nahaa fii nebiga u reeba canhaa salaati kamaa wasaftu saan kuu soo siifa wuxuu leeyahay ninkii labadii xadiid ogaado waxaa waajib ku ah macnaha nebiga salaada awqaadan loomu duga kara ou yidhi iyo macnaha u banay in la dukada laba macno inay kala yihiin ee tanna ay tahay salaad sabab leh tanna ay tahay la reebay salaad aan sabab lahayn labadii marka nahyigii ee ogolaashadii midba meel baa la saaraya ninkii labadoodii soo ogaadayne saasaa waajib ku ah ninkii labadii xadiid mid ka ogaadane xabadkii inuu ku camal falo ilaa khabarkii nebiga laga soo gaarsiiyo saasaa waajibka ah u ku leeyahay wayajibu waxaa waajibkao calaa man calima ninkii ogaaday almacnaa ciladii ninkii ogaaday alladii macnahoo nahaa canhu nebiga ugu reebay macnihiisa ninkii fahmay iyo walmacnaa ninkii ogaaday alladii macnahu ubiixat fii salaada loo banay labadii macno ninkii ogaaday waxaa waajibka ah inuu ogaado ana ibaaxataha salaadii banaynteeda bilmacnaa inuu ahaaday alladii macnihi ama bilmacnaa loo baneeyey alladii macnahoo abaaxahaa nabiga salaada uu baneeyey fi fi dalika almacnaa khilaafu lmacnaa khilaafu lcila inay tahay ciladii midka soo horjeedoo khilaafsan alladii macnahoo nahaa fiihi nabiga uu ka reebay waktigaas canhaa can salaati in la dukado ou reebay in ay tahay inuu ogaada waajibku ah kamaa wasaftu saan kuu soo sheegay oo mimaa rawaa caliyun wuxuu wariyay ah can الnabiy oo min annahyi in nebiga inuu reebay ah can imsaaki luxuumi daxaaya xoolihii lagu udxiyeysanaya hilbahooda in la haysta inay reeboon tahay bacda halaain saddex kadib in la haysa karin cali saasuu wariyay asoo khaliifo ah oo afartan sano kadib ayuu saas dhihi jiray waxaan ka garanay buu leeyahay nahyigii nebiga ou reebay saddex maalin kadib looma reeban karo ou yidhi inuu nebiga ka noqday ee macnihii ou noo caddeeyey cali sooma gaarin buu leeyahy maxaa yeelay id samica nabiga cali wuxuu maqlay annahya nebiga in hilibkaas la haysan karin saddex maalmood yuu maqlay walam yasmac ma maqlin sababa nahyi oo min ajli daafa alatii dafat fii dalika alwaqti dadkii gaajaysnaad awgeed a la yidhi hilib lama haysan karo markii la ogolaaday ee dhibaatadii ay baxdayna nebigu waxau ihi yani kuluu wadakhiruu waxaa doontaana ka qaata yuu nabiga alayh salaatu wasalaam yidhi marka qaala wuxuu yihi imaamu shaafici fain qaala qaa'ilun haddii uu ii yidhaahdo faqad sanaca abuu saciidin alkhudriyu abuu saciid alkhudri yaa sameeyey kamaa sanaca cumar oo hadalkan cumarna lama keli ahaanin murkam waxaad leedahay cumarna xadiidka soo ma gaarin abuu saciid soo ma gaarin fulaan soo gaarin maad maanta dhan leedahay layidhi imaamu shaafici o dad kalaan haynaaye marka qulnaa waxaan leenahay wاljawaabu fiihi ay fii maa dahaba ilayhi abu saciid kaljawaabi fii gayrihi cumar oo ka weyn baanba ugu jawaabnay buu yidhi abu saciid intuu nala joogo annaga waaba noo sahlan tahay min sigaari saxaabo weeyaan wax badan waa ka qarsoomi kartaa buu yihi markaasaan cumar kaaga jawaaban abu saciidna kaaga jawaabay qaala wuxuu ihi fain qaala qaa'ilun haddii uu i yidhaahdo fahal min axadin ma jira sanaca sameey khilaafa maa sanacnaa marka imaamu shaafici waxaa la yidhi nusuusta aad ka qaadatay salaada awqaadaas inay bannaan tahay waa fahamnay laakiin nusuustaas saad ugu camal fashay nin ugu camal falay oo kale ma jira oo saxaabadi ah qaar saxaabadii oo nusuustaas diiday ee nahyiga caamnimo u qaatay waan kuu sheegay baa layidhi laakiin ma jiraa rag adiga ku ayidsan ee naska adiga saaad u fahamtay kula fahmay ma jiraa saasaa la yidhi markaasuu yihi qiila nacam arrintaas waa jirtaa layidhi ma oo yaa ka midi ibnu cumara wabnu cabbaasin wacaaishatu walxasanu walxusein wagayru intaasoo saxaabada ah way maqleen kanna way maqleen waxaana ka haynaa awqaaddaas salaada sababta inay dukan jireen waxaana laysku waafaqsan yahay haddii ay saxaabada iskhilaafaan hadday ijmaacaan yajibu اlأkhdu biijmaacih waman yushaaqiq الrasuula min bacdi ma tabayana lahu اlhudaa waytabic gayra sabiili اlmu'miniina nuwalihi ma tawalaa wanuslihi jahannam bu ilahi saxaabada meelay ku ijmaacinin khilaafi kara ma laha laakiin saxaabati rasuulillahi hadday isku khilaafaan waxaa itifaaq lagu yahay inta adilada ay isku khilaafeen in la fiiriyo ninkii labadooda gar laba nimood kama qoslisisee xaqana laa yatacadad waa hal un eh midkii xaqa u dhow in la qaato ninka kalena in layska hadalkiisa oo soo lagu ixtiraamayo loo cudray laakiin laleeyahay waa laga raajaxsan yahay qowlkaana raajaxsan marka wuxuu ku leeyahy aniga nusuus waan kuu sheegay nusuusta macnaheedina waan kuu caddeeyey dadku camal falay nusuustaas sida anigu ufahmnin waa kuu sheegay oo saxaabadii kamide eh. wahaluma jaran wamaa bacdahu min ataabiciinana way buuxa marka dadkiyaa lagu sheegayaa wuxuu leeyahay qiila nacam ibnu cumar wabnu cabaas wacaaishatu walxasan walxusein kulligeed saxaabo wagayruhum waqad samica ibnu cumarna waa maqlay annahya min annabiy sala allahu alayh wasalam ibnu cumar nahyigana waa maqlay waxaana laga hayaa inuu awqaadii nahyigeedna salaadii uu dukaday marka taas waxa weeyaan sida anaga u fahmno ibnu cumarna u fahmay أخbarana بن عuyaynata عan cmr bni dinaari qaala wuxuu yihi ra'aytu ana aniga waxaan arkay iyo وcaطاء bnu abi رabاxin maadaama imaamu shaafiعي ra'aytudaas ou doonay damiirka inuu wax ku soo cadfo damiirka ra'aytuna waxaa weeyaan waa damiir muttasil marfuuc lmaxali oo faacil ah damiirka hadduu marfuucu lmaxal uu yahay oo muttasil ah laa yajuuzu alcadfu calayhi ilaa bacda faslih sidaa daraaddeed laqad ra'aytu waan arkay anadaas muakid lifaacili ra'aytu tacdan bay muakid u tahay ma dhihi ka ra'aytu waa cataa ibnu abi rabax waa luqa daciifay noqonaysa marka ra'aytu waan arkay ana aniga iyo caطaa ibnu abi rabax waxaan aragnay ibna cumara yaan aragnay طaafa bacda subxi beytka ilaahay buu طawaafay bacda subxi wasallaa waa dukaday qabla an tadluca ashamsu qoraxda intayna soo bixinna waa dukaday oo ragcatay awaaf waa sunno biijmaaci lmuslimiina sunnadaasuu dukaday markii salaadii kadib u dawaafay markii lagu yidhi salaadii markii la dukaday kadib qoraxda bixitaankeeda nusaacaba ka soo haray nuskii saac waxaan ka soo qaadnaa rubi saac u dawaafo iyadoo qoraxdii rubi saac ka soo bixitaankeeda ay ka dhiman tahay you labadii ragca ou dukaday labadii ragca maxay noqotay markaan bacda subxi baa la dukaday waa waqtigii maniga ahay waana sunno laakiin maadaama sabab mutaqadim ay leedahay oo dawaafkaas dhacay la raacsiinayo sababtaasuu awgeed u dukaday ibnu cumar asoo aanan u arkin nabiga xadiidka reebitaankiisa inay burinayso ka hor imaanayso ayib wuxuu ihi sufyaan yani akhbaranaa sufyaan ay ka mid tahay can camaar الduhni can abi shucbata ana alxasana wاlxusayna طaafaa waxay dawaafeen bacda alcasri wasallayaa marka bacda alcasri bay dawaafeen markuu lagu leeyahy casrkay dukadeen markaasay dawaafeen labadii ragcoo ragcatay dawaafka aheyd bay haddana bacda alcasri oo manhi ah ay la yimideen waxay u arkaan sabab inay salaadan leedahay oo dhib ayna lahayn أخبرنا مسلم وعبد الحميد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال رأيت ابن عباس baan arkay طاafa طwaafay baعda الcصر وsلى hadana dukaday ayb markaa fiiri wax kasta waxa weeyaan daliil bayay meel u raacsan tahay annaga waxaan ku dhimana waxa weeyaan yani hadal mujarad ah oo aada moodid qaanuun meel lagu qoray hada xaraam hada xalaal hada xaraam meel ay raacsan tahay xaraam waman xalaal yaa dhihi karo marka fiqiga sidiisaba tajriidka si loo soo gaabinay loo soo gaabinay loo soo gaabinay cilmiga oo dhan baa waxaa rabaa afar warqadood in lagu soo aruuriyo marka dambe alkaas bay iska noqotay maa fi mushkila in hal xugum aad ah toban daliil aad ah dul dhigtid way fiicantahay maadaama tobankaas daliilba mas'aladan ay khuseyaan inaan laga aan laga dibdheeyn laakiin dadkii oo fuqahada dambe ceebta ay keeneen waxaa weeyaan waxaa laga yaabaa xadiidka hal xarafa laga soo daliishana haddii kale maba la sheegayo hada yajuuzu xaraam kamaa qaala fulaan wakhaalafahu fulaan faqaala sunna wixii adiga qof aniga ilamid abaa tahay bani aadam ah hadalkan inteed ka keentay waa in la ogaadaa way u baahan tahay qofka mahma caduma qadruhu maadaama rasuul raaraaca uusan ahayn waxaan waa banaantay waa xalaal wax dhici karona nebiga ilaahay aan ahayn ma jiraan marka waa inaad meel saartaa imaamu shaafici intaas oo dhan oo adilo uu isdabadhigayo hadalkaas uu yiri inuu meel mariya buu doonaya liannahu anaa iri hadduu dhihi lahaa imaamu shaafici baan ahay cidka yeelaysa maa leanna waqtiga jooga waxaa waaya ma daliil baa lagu leh qaala wuxuu uri wainamaa dakarnaa waxaan sheegnay tafaruqa asxaabi rasuuli illaahi rasuulka ilaahay asxaabtiisa inay ku kala tagsan yihiin fii haadaa mas'aladan oo nahyiga ah liyastadilla inuu u daliishto man calimahu ninkii wax og calaa anna tafaruqahum kala tegitaankooda fii maa ay ku kala tagaan lirasuulillaahi ilaahay rasuulkiisa uu leeyahy fiihi shaygaas sunnatun uu kuleeyahay laa yakuunu inuusan ahaa karin ilaa hada almacna nin sunnadii labadoodii ay wada gaartay ee labadiiba ku camal falay iyo nin labadii sunno midkood ay gaarto midkii wada qaatay saas in lagu fasira mooye nebiga saxaabtiisa qaarna nahyiga iska qaateen qaarna iska diideen taas laguma fasiri kara buu leeyahay laa yakunu ilaa hada almacna aw calaa an laa tabluga asunatu sunnada inayna gaarin man qaala khilaafaha laa yakuunu ilaa calaa hada almacna waxa weeyaan ninkii eh, u arkay labadii nahyi midkood inuu raajaxsan yahay ama labadiiba isku jamciyey ee saas camal falay ninkii kalene waxaan ku xibaaraynaa calaa an laa tabluga sunatu sunadii inay soo gaarin man qaala khilaafahaa minhum ninkii yidhaahdo sunadii nebiga ninkii ayaga kamidoo khilaafkeeda ku camal fala waxaan leenahay sunnadii nebiga uu ogyahay kama tagteene soo ma gaarin aw ta'wiilin inuu ugu tagaan uu ixtimaarinaynaa ta'wiilkaoo taxtamiluhu sunatu sunada ay ixtimaali karto aw maa ashbaha dalika oo mimaa ka mid e qad yaraa qaa'iluhu ninka arrintaas dhahayo wuu arko lahu lidalika aلصaxaabi ama lilcaamili fiihi fii ma taqadama cudran wuu arki kara in allah yacni wuxuu leeyahay waxaan ka tahiraynaa oo aanan marnaba aaminsanayn saxaabada nebiga xadiid nebiga ka sugnaatay iska khilaaftay taas dhihi laakiin waxaan leenahay in ay labadoodu soo wada gaartay ee midkood uu la raajix noqdo u qaatay ama aan idhaahda ninkaan midkaan u qaatay sunnadaan maba ogaaninba maba soo gaarinba ama inuu sunnadii ku fasirtay ta'wiil sunnada ay ixtimaali karto ama aan idhaahdo sabab kale sabab kale uu u fahmay oo asiga fahmigiisa waa gebi karaa oo ninkii maqlana uu cudur uga qaadi karo laakiin marnaba waxaan jirin saxaabatu rasuulillahi xadiid nebigo saxiixa ah ogaal ugu khilaafaysa ma jirta buu ku leeyahay waidaa habata hadduu sugnaado can rasuuli illaahi ashayu hadduu ka sugnaado fahuwa laazimun kii laazim a ah waay lijamiici man carafahu nin kastoo xaqaas gartay inuu laazim inuu qaato fahuwa amarkaas oo nebiga ka sugnaaday allaazimu midku in la fuliyo ay waajib tahay lijamiici man dan dhammaantiisa carafahu amarkaas garta laa yuqawiihi ma adkaynaayo walaa yuuhinuhu ma daciifinaayo shayun hayruh shay sunnada nebiga shaygii ka sugnaaday waa hadal aada u qiimo badan shaygii nebiga ka sugnaaday uma baahno qowl fulaan ha lagu soo adkeeyo nebiga hadalkiisa ha adkayso looma baahno hadal fulaanaa khilaafay in la yidhaha nabiga sunadiisan laguma daciifinaya buu leeyay yani laa yudacifu sunata الnabiyi man qowlu man khaalafaha walaa yuqawihi man waafaqaha sunada nebiga aydaa asal ah ninkii khilaafane sunada nebiga ma daciifi karo ninkii ka tagane ninkii qaatane nebiga sunadiisa waxaa waafaqay fulaan fulaana hadalka lagu qaweyna lama dhahay hadal wanaagsan waay laa yuqawiihi amarkaas nebiga ka sugnaaday ma adkaynaayo shay-un gayruhu shay sunnada nebiga aan ahayn lagu dhehi maayo sunnada nebiga qowlkii cumara lagu dara lagu adkay lama dhahayo lianna sunnata nabiy qawiyat binafsiha laa taxtaaju ilaa taqwiya waa qeyb walaa yuuhinuhu amarkaas nebiga ka sugnaadana ma daciifinay shay-un gayruhu shay kale oo la dhahi maayo sunadaa nebiga saanay leedahay laakiin qowlkii abi xaniifa khilaafay sunada nebiga lagu daciifin maayo alqowlu maa qaalahu rasuulu اllah ninka kale waxaa loo fiirinaya hadalkaa nebiga suniga uu ku khilaafay hadal maqbuul oo macnaha sabab oo keeni karta ma tahay masamaya un baa laleeyahy baabun aakharu أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رsuuل اللhi صلى الله عليه wuxuu leeyahay baab kale weeyaan meeshaan baabun aakhar baab kale macnaha baabkii buu ku dhow yahay lamadaan waraqaleenu darayna akhbaranaa maalikun baa noo waramay can naafic can ibni cumar ana rasuula allahi nahaa wuxuu reebay can ilmusaabana musaabana macnaheedii waxaa weeyaan xadiidkaa lagu fasiro walmusaabanatun waxaa waaye baycu thamari himaartii oo la gado bitamri timir lagu gado timaar haddii la yihahd fac haddii la yihahdo waxa weeya miraha thamar waa miro miraha geedka ku yaala yaa timaar la yihahdo tamarna waaba timirtaan aan cunayna isku mid ma marka walmunaa musaabana waxaa la yihahdaa baycu thamari mirihii oo la gado bitamri lagu gadaa la yihahda kaylan oo iyadoo macnaha lagu lagu qaybinayo kayd manaa saaca w wax lagu qaybiyo oo lagu manaha lagu beego yaa kaylka la yihah sida anaga koombada ama waxyaalaha aan ku hayno yaa ayaga kayl wax la yidhaahoo saaca iyo wax lamid ah lagu qaybiya annaga hadda loor iyo maxaan ku yidhahdaa kintaal iyo eh, wax baan isticmaalnaa ayaga waktigooda kayl iyo saac iyaa la isticmaali jiray marka waxaa la leeyahay baycu thamari himaarti oo la gado bitamri lagu gado kaylan iyadoo la yani la beegay iyo wa baycu lkarmi ama karam oo la gado bizabiibi lagu gado kaylan asoo la beegay karamka waxaa weeyaan waa zabiibka naftigiisa intuu macnaha geedka ku yaalo ou hadeertaan uu cusub yahay annaga markaan leenahay maalan gallayda oo kale xaquuqeeda markuu yahay timirta markay tahay xaquuq ay tahay rutab baa la yidhaahda cinabkana markuu bislaadana zabiib baa la yidhaahdaa oo sida caadiga loo beegayo markuu sida gallayda xaquuqeeda u yahayna karam baa la yidhaahdaa asigana marka waxaa la diiday buu leeyahay nabiga calayh isalaatu wasalaam ou reebay rutabkii oo timirtii xaquuqeedii ah oo hadda soo casaatay oo macaan iyo timir kaloo dhulka taallo in laysku gado yaa nebiga uu reebay cinabkii oo zabiib noqday oo iska bislaado oo sidiiba dee iska madoobaanaya iyo midkaan haddeedsan sida faakihada loo cunayo ooba qoyan in laysku gado kan oo dhulki yaalla iyo kan geedkii ku yaalla in laysku gado nebiga calayh isalaatu wasalaam reebay lianna waxaan ognahay timirta iyo cinabta iyo waxaan waa min asnaafi ribawiya waxaa loo shardiyaa milan bimila in isla ekaato marka shay xaquuq ah haddii hadda kan la yidhaahdo halkiisa kayl kan halkiisa kayl ha lagu gado kan markuu bislaado waa nusqaama kanna sidiisa u ahaanaya marka waxay noqonaya laba shay oon isku mid ahayn oo kala dheero lagu gado taasna waa laga reebay marka taasay ay ka kacaysaa arinta maxalushaahidkeed ayb abaranaa malik an cabdillaahi bni yaziid mawla mawla alswad bn sufyaan ana zayda abaa cayaashin ahbarahu can sacdi bni abi waqaasin anahu samica anabiya buu maqlay sala allahu alayhi wasalam su-ila la weydiinaya can shiraa'i tamri timirti oo timirtan oo bisal birutabi mideeda xaquuqaha lagu gado fa qaala الnabiyu wuxuu yidhi rutabka waa lawada yaqaanaa waa geed aada u macaan badan faqaala الnabiyu wuxuu yihi an yanqusu rutabu rutabkii ma nusqaamaya idaa yabis haddii labadaan hala isku bedel yidhaahda rutabka markuu angego meeshii laba kayl iyo laba kayl laysku gado ma sidiisoo ku baaqi ahaana mase waa nusqaamaya qaaluu waxay idhi nacam waa nusqaamaya fanahaa can dalika maxaa yeele waxay noqonaysaa timir timir lagu gadi kana kana kana kana la badan oo kala badan bay noqonaysaa shaygan atamru bitamri wasnan wasnan mila bimilin yuu nabigu yidhi marka inay kala bataan lama raba ribadiyaa meesha imaanayso ayib taas waa waa qaacidadii caamka oo ribadiyaa loo reebo أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رsuuل اللhi رخصa نبiga wuxuu baneeyey لصاaحب الcariyati ninkii صaaxiب الcariya ahay ninkii gaajaysnay iska dhehdaaragt an yabiicahaa inuu gado cariyadii bkarsihaa ayada koobitaankeeda ama qadaritaankeeda in lagu gado cariya waxaa la yidhahda bimacnaa inay tahay caraya jamcigeed mfradkeeda cariya oo bimacnaa e, faciila oo bimacnaa mafcuula oo ah midii loo qasday ninkaana dhibaatay u haysa ama cariya bimacnaa hiya alatii takhalat can الtaxriim aladii kaana yutawaqع an takuna fiiha ama xaaraamnimadii ay ka marnaatay xariyada markaan kuu sheega macnaheedu waana waadix fiqi waad ku akrisan jirteen waxaa weeyaan nin aan beerey ahayn lacagow leeyahay markii beeraha ay soo go-aan buu xoolihiisa intuu gato guriga dhigtaa ninkaa marka waxaa weeyaan toban kiintaal labaatan kiintaal oo timir aha guriga u taal waktigii beeraha ay xaquuqa gaarayaana la gaaray marka waay dadkii ay cunayaan karamkii cinabkii oo macaantiisa haddeetaan qoyan waxaan ku idhahdaa timirtii oo rutab oo hadda xaquuq ah wixii baa hadda dadkii ay cunayaan asiga beer uu ka soo goosta malah ilmihiisina way u baahan yihiin markana maxaa la samayn karaa lacagna ma haysto oo lacag oo cad oo guriga u taallo uu leeyahay xaquuqaan aan ku gadanana ma haysto wuxuu xoola haysta waxaa laga arkaa timirtaas meesha ugu xaraysan oo barraashiin u ah markaasaa nebigu wuxuu u baneeyey ninkaa duruufta gooniga leh wixii shan eh, wusqi aan gaaraynin wixii shan wusqi wax ka hooseeyo yar ka yar in lagu inuu ku gadan karo timirtaas guriga u taallo mid geed ku taallo hadda bisaylkeedii wili weli oo xaquuqa inuu ku gataa loo baneey duruuftaas awgeeda loogu banay iyadoo la og yahay inay isdhimayaan marka waxaa laleeyahay geedkan timirta ah timirta ku taalla meeqo kiintaalay noqon kartaa afar kiintaal baa ku taalla leeyahay ama afar loor sidaad u taqaani afar loor maa ku taalnahaa markaasaa leeyahay afartii looroo timir ahan kaaga qaadanaya inta hadda lama oga afar loor inay tahay harsi wax la yidhaahdo waa mala awaalin oo nin timirta yaqaano sida badan si isu keenaysa yaqaana la keena markaasuu i geedkan afar loolaa ku taallo waxaa dhici karta qayb inay nusqaamiso ama qayb yar ay ku darto intaas waa loo cafina marka waxaa leeya adiga afartii loor iska keen geedkan waxa ku yaalan adaa iska leh marka subax kasta intuu geedkaas furo ilmihiisa xaquuqii usoo usoo guranaya yuu siisanaya marka waxau noqday dadkii markii timirtaas cunay ilmihiisa waa ula cunayaan markii taas dhammaatana timirtiisii hore u laabanaya ninkaasaa loo ruqsay ayadoona la malayn karo inuu nusqaamin ay ku dhici karto nadaran liduruufihi iyo shaygooba shay yar ah oo aan dhammayn sideedaba macnaha toban loor aan dhammayn أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رsuuل اللhi رخص waa u banay لصاaحب الcarيةi ninkii gaajaysna iska dhe oo ظروufta ay haysa an yabiicahaa inuu gato timirtaas inuu gado ama rutabkaas timirta ku yaala bikarsihaa inuu ku gataa loo banay bimacnaa dhulka timirta u taalla inuu gado bikarsihaa ayada mideeda mid la eg oo mala ah oo geed ku taalla inuu ku gadayaa loo idmay ayb أخبرنا بن عyynة عن الزهري عن sالم عن أbيه عن زيد بن ثابت أن النبي رخص nebiga waa ruqsay fi lcaraaya yuu ruqseeyey oo macnihii aan kuu sheegay ah qaala shaaficiy wuxuu ihi fakaana baycu ruabi ruabkii oo la gado bitamri lagu gado wuxuu ahay manhiyan canhu mid layska reebay xadiidkii hore waa maxaa yeelay waa linahyi nebiy nebigaa reebay wabayana rasuulu llahina wuxuu caday anahu shanii ama anahu rasuulkii inamaa nahaa canhu waa reebay in ruabkii lagu gado timirtii liannahu yanqusu rutabkii waa nusqaamayaa idaa yabisa waqad nahaa nebigu horena wuxuu u reebay can itamri bitamri tamar tamar lagu gado ilaa milan bimilin inay tahay mooye haddii rutabkii uu hoos maraya u nusqaamaya kuma jirto falamaa nadara nebiga markuu fiiriyey fi lmutacaqabi midkay ciribtiisa damba noqon doonto oo min nuqsaani ruabi rutabki inuu nusqaamaya idaa yabisa kaana laa yakuunu rutabkaasi wuxuusan noqon karin abadan weli mila bimil lagama heli karayo maxaa yeelay id kaana nuqsaanu wuxuu ahaanayaa inta naaqiska muqayaban mid la yaqaano oo muqayaban mid maqan laa yucrafu aan la ogeyn fa kaana marka yajmacu macnayayni laba macnayaa meesha ka kulmayso axaduhumaa altafaadulu fi lmakiila beegitaankay horta ku kala badnaanayaan wاlaakharu midka kalena almusaabana buu noqono nebiga uu reebay wa hiya musaabanadi waxay ahayd baycu maa yucrafu kayluhu wixii kaylkiisa la garanayo la gado waa timirtii dhulka tiilay waa timirta dhulka taalla waa la beegi karaa bimaa yujhalu kayluhu kaylkiisa waxaan la ogeenoo lagu gado oo min jinsihi ah fa kaana manhiyan mid la reebow noqonayaa limacnayayni labadaas macnaa loo reebay markaa oo markii waxaa laleeyahay rutabkii timirta lagu gadaaho mar wuxuu noqonaa timir timir lagu gadoon wada ekeen taasna horeyaa soo reebay waa loosoo sheegay midda kale waxay soo gelaysaa musaabanadii oo ah shay keylkii lagu beegay inta koombo uu yahay la yaqaan iyo shay la ogeenoo geed ku yaallo oo in laysku gado musaabanadee nebigana waa reebay taasay gelaysaa saasayna u dhicin awgeed baa la reebay labadaas macno awgeed ayib falamaa rakasa rasuulu llahi markuu marka nebiga baneeyey fii bayci alcaraaya caraayada beeceedii bitamri ou lagu gado caraaya waa waxaa weeyaan xaquuqii beertii wixii ku yila kaylan timirtoo la beegayo lam tacdu ma gudbayso oo kama marno lam tacduwaadaas waawgana ishbaac weeyaan aliftana mama jirtaba laakiin waxa weeyaan daalka inuu ku ekaato lam tacdul caraaya caraaya xaajadii tii ay keentay inay tahay ma dhaafsano ma ka gudbayso an takuuna inay tahay ruksatan inay tahay min shayin laga rukseeyey shaygoo nuhiya canhu la reebay marka waxaa la leeyahay markuu nebiga caraayada ruqseeyey waxay noqonaysaa shaygii horoo la reebay aan ninkaan duruuftaas la goonin looga bixiyey marka shay manhi ahay oo baycu ratabi bitamri kaylan oo musaabanad oo la reebayaa laga soo reebay istinay noqota nin kastana looma ogole nin gaar oy duruuf haysataa loo ogolaado marka wuxuu ku leeyahay falamaa rakhasa rasuulu llahi markuu ilaahay rasuulkiisa ruqseeyey fii bayci alcaraaya timirtii rutabka ahayd ama cinabkii in la gado bitamri lagu gado kaylan iyadoo la beegay lam tacdu lcaraayaa shaygii caraayadu xaajada ay keentay ma dhaafsano an takuuna ruksatan inay tahay ogolaasho min shayin laga ruqseeyey nuhiya canhu layska reebay shay hore layska reebo la ogolaado aw lam yakun innahyu canhu shaygaas layska reebay maba ahaynba can ilmusaabanati musaabanadii layska reebay iyo warutabi bitamri ilaa maqsuudan bihimaa labadaas ayagaa loola qastay ilaa gayri alcaraaya waxaan caraayada ahaynaa loola qastay oo marka horeba maba ahayn shay loo ruqseeye marka horeba caraayada kumaba jirinba yacni markii ilaahay rasuulkiisa musaabanada iyo rutabka uu naga reebay caraayada maba ku jirine markaas sidaa daraaddeeda gooni loo sheegay in la yidhaahdo io waa ku jurtay shayga la yska reebay ku jurtay laakiin nebigaa gooni u bixi labadaas macnay noqonaysa laakiin layskuma khilaafsan caraaday inay bannaan tahay laakiin say ku bannaan tahay ma shay layska reebo la ogolaaday miya mase markii horeba looma jeedin annagaan macnalmusaabana fahmine nebigaa gooni u sheego midaan kuma jirtaa la yidhi labadaas macnay noqon karta aw lam yakun innahyu canhu aw aw lam yakun innahyu canhu camaa taqadama nahyigaas oo layska reebay waxa soo hormarayna ma ahayn can ilmusaabanati layska reebay iyo warutabi bitamri lagu gado ilaa maqsuudan bihimaa labadooda in loola qasday inay yihiin maahine ilaa gayri alcaraaya ayn caraayadana ayna ku jirin oo fa yakuunu midkan wuxuu ahaanayaa min alkalaami alcaami kalaamkii caamka ahaay oo nahyiga musaabanada layska reebay alladii kalaamka caamka oo yuraadu bihi loola jeeda alkhaasu hadal gaar ah laakiin sida fiicanu laga fogsanayna waxaa weeyaan in la yidhaahdo caraayada waxay gashay markii hore shayga layska reebay nebigaa gooni uu ogolaaday maxaa yeelay lafdi tarkhiis wuxuu ku tusinaya laa yakuunu ilaa bacda annahyi waa ruksay markii nebiga lagu yidhi hori mamnuucay u ahayd shay la ruqshay haddii lagu yidhaahdo waan waxaan hore la ogolana mani ah marka waxaa fiican in la yidhahdo ixtimaalka horo ee caraayada waxay ku jirtay musaabanada nagala reebay laakiin duruuf awgeed buu nabiga calayh salaatu wasalaam nahyigaas ou kaga bixi caraayada asoo dan e gaar e fiirinaya saas in la yidhahdaa fiican wabilahi tacaala tawfiiq qaala almusanifu raximah llahu tacaala wajhun yushbihu almacna aladii qablah wuxuu leeyahay kana wuxuu baab u yahay wajhun bimacnaa wajh aakhar yushbihu shabahaya almacna aladii qablahu macnihii ka horeeya shabahayaa buu leeyahay oo macnihii naga horreeyey waatan uuna soo dhaafay shay nahyi ah oo caam ahoo nabiga calayhi salaatu wasalaam ka soo aroortay ee laga dhex bixiyey nahyigaas shay istinaa'i ah oo xugum khaas ee la sii kaasaa laga hadlay marka kii haddana miaalkiisii wax shabahayaa laga hadlaya yaqulu lmusanifu waأkhbaranaa saciid bnu salimi can ibni jurayji can caطaءi can safwan bni mawhibin anahu akbarahu can cabdillaahi bni muxamed bni sayfiyi can xakiim bni xizaamin anahu qaala qaala lii rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam alam unaba aw lam yblغnii aw kamaa shaء allahu min dalika anaka tabiicu طacaam ninkaas xakiim ibn xizaam la yihaahdo oo saxaabiga ah oo nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ay qabla islaam ay saaxib ahaan jireen qaala lii rasuulu llaahi wuxuu ii yidhi buu yidhi alam unaba miyaan lay sheegin aw alam yblغnii miyuusan isoo gaarin aw kamaa shaaa allahu min dalika ama wuxuu ilaahay doono waxaas lamid eh macnaha waxay tahay taas diqa fii naqli اlakhbaar maxaa yeelay nabiga calayhi الsalaatu wasalaam nebiga inuu ku yiriyey miyaanan lee sheegin ama miyaanan isoo gaarin xaggaada miyuusan iga soo gaarin waa laba macnoo isku mid ah weeyaan laakiin ninkan saxaabiga ma huba miduu nebiga ku yiri ma hubo markaasu wuxuu leey nebiga mid unbuu iiriyey inuu iiri muuxaan lay sheegin oo xaggaaga laga sheegin ama eh, miyuusan isoo gaarin ama wuxuu ihi ow kamaa shaaa allahu min dalika ama kalimaadkaas kelimad lamid ou ilaahay doonay oo lamidhu nebiga iyiri miday ka ahaydna ma garanay marka wuxuu ihi anaka tabiicu acaama alam yablugnii miyuusan isoo gaadhin annaka tabiicu طacaama nin raashiin iibinayo oo raashiinka beec mushtara ina tahay miyuusan isoo gaadhin baa layidhi macnaha hawsha aada qabanaysid in ay tahay raashiin la kala gato oo lasii gado laga beec mushtara miyayna ahayn miyay isoo gaadhin qaala xakiimun wuxuu idhi balaa arrintaas way tahay buuri ilan nafyi baa lagu weydiiyey alam unaba aw lam yablugnii markii layidhi nafyi weeyaan marka haddii uu dhihi lahay nacam hadduu dhihi lahay kuma uusan soo gaarin hadalkaas ku soo gaari sax ma aha iyou noqon lahay nacam haddii loogu jawaabi lahay laakiin balaa marka la yidhi balaadii waxaa weeyaan hadalkii oo nafyiga ahay ihbaat u bedelaysa marka waxaa leedahay inay kusoo gaarin iska dhaafi way kusoo gaarto sax weyaan arrintaas kusoo gaarto xaggay kaaga timid sax w faqaala markaa wuxuu yihi rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam laa tabiicanna hagadin xakiimow طacaaman طacaam hagadin xataa tashtariyahu intaad ka iibsatid oo watastawfiyahu aad ka oofsatid hagadin baa layidhi marka qaacida caam ahaa la siiy shareecada wax allaala wixii muran iyo qayli ay ka imaan karto wasaa'il baa la yidhaahdaa wasaa'ishaas kullu maa yu-addii ila annisaac waalikhtilaaf bayna almuslimiin waa la reebay markaasaa waxaa layidhi haddii aad raashiin aad gadatid horta waxa weeyaan xoolahan anaa kaa gadan doono gaarigaan intaan saaran anaa kaala guddoomay aada iska leedahay marka adaad cid kale ka sii gaday adoon wixii lacagtooda bixinin oo aanan helin yaad nin kale ka sii gaday taasaa la diidaya marka waxaa layidhi laa tabiicanna acaaman acaam ha gadin oo dad kale ha ka beecsan xataa tashtariyahu intaad adiga horta ka gadato shaygaas milkigaad intuu soo galo cid kale ha ka sii gadin laa tabiicanna acaama acaamkii adiga aada rabtay inaad gadatid horta waxaa shardi ah xataa tashtariyahu marka horta aad soo iibso watastawfiyahu xaqiisana aada oofsatido xataa qolada fuqahaa waxay yidhaahdaan waa in makaankiisa laga qaada shayga haddii uu yahay shay e, naqli suuragal ah si loo ogaada milkigiisa wax inuu ka badasho ama gacantaadaad ku dhigtid haddii juuniga aada meesha ka sijisidna waysay fiican tahay marka waxaa leeyahay tacaam adiga aadan gadanin horta ha sii gadi waxaa dhici karta ninkii hore inuu kugu diido oo yidhaahdo mamakaa gaday ilaan shaygan waxaad ka yaabtaa inaad ku gaday boqol shilin baad ku gaday markaa ninkii aada awal ka iibsatayna sideetan baad ugu gaday markaa wuxuu ku leeyahay seed ugu faa'iidaysanay ano anoon weli hore kaaga gadin marka waxaa laga yaabaa beeci inuu buriyo kii kale uu kuugu qabsado yidhahdo xoolahan waad iga gaday nisaac marka saddex daraf ay ku wada jiraan baa dacwo iyo dhibaato ka imaanayso marka waxaa lagu leeyahay laa tabiicana acaaman acaam ha gadin xataa tashtariya horta intaad adiga ka gadatid watastawfiyahu marka haddana aad oogsato macnaha haddii ay beeg ahayd hadday miisaan ahayd hadday waxaa tahay baxaqaadii oo dhan aad ka dhamaystiratid dad kale ha ka sii gadin baa layidhi waa mucaamalo wanaagsan oo ay habboon tahay in eh, waxaa weeyaan wixii oo aan la soo qabdoonin oo weli gacantaada soo gelin yaa toban beec in marta laga yaabo annaga sida aan naqaano xoolihii badda ku jiro markabkaasaa ii soo socday meeqaad iga gadaysaa xoolihii ma arkin ma yaqaano intaasaan kaa gaday adigana kii kale kiibuu kasii gaday ki waxaas waxaa la diidayaa dhibaata ninka xoolaha keensada ninka kale inuu kala guddoomo markuu gacantii ku dhiga hadduu raba faa'iida ha sii raadsada dhib ma lah laakiin beecyaalkaas isdhexgalayaa la diidaya أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء ذلك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام أنه سمعه منه عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عطاء ذلك أيضا يا إي وهمي بور عطاء وعناه وحويا وإسناد كله مشي عطاء كورني عن صفوان بن موهب عن عبد الله بن محمد كورني yo haddana wuxuu ka warinaya can cabdillaahi bni cismata can xakiim bni xizaamin anahu samica minhu inuu ka maqlay can الnabiy sala اllahu alayh wasalam annahu samicahu xadiidkaas inuu maqlay minhu min xakiim bni xizaamin can الnabiy salى اllahu alayhi wasalam waa xadiidkii oo kale lafdigiisa laakiin isnaad kale loo soo wareejiyey akbarana hiqatu can ayub bni abi tamiim asikhtiyaani weeyaan an yuusuf bni mahaka can xakiim bni xisaamin qaala inuu yidhi nahaanii rasuulu llaahi wuxuu iga reebay can bayci maa laysa cindii nahaanii rasuulu llaahi wuxuu iga reebay can bayci maa shay in la gada laysa cindii aniga aan ahayn marka ninkaas noor badan buu nebiga calayh salaatu wasalaam ou tawjiihaad badana siinay maadaama raashinka iyo beeciisa uu asiga khusey waana shay wanaagsan nin kastaba xirfadda uu ku dhex jiro cilmigeeda inuu ogaado waa loo baahan yahay marka laa tabic maa laysa cindaka lafdigaa saas kusoo horortay ayadna صaxiixa ah tanna waxaa weeyaan nahaanii rasuul an baci maa laysa cindii nahyu nabiy salى اllahu عalayه wasalam waaxida can ummatihi can shayin fahuwa nahyu ljamiici ummatihi waa qaacida caam ah nebiga hal qof hadduu wax ka reebo ummadda dhan bay ay ay khusaysaa maxaa yeelay amarkaas waxaa laga yaabaa ninkaan sababba ha u noqdo laakiin waxa weeyaan amarka nebiga hal qof ou siiyey waxa weeyaan amruhu lijamiic اlumma nahyiga nebiga uu hal qof siiyey nahyu ljamiic اlumma cana dalika shay qaacida caama wa ah. marka imaamu shaafici waxau leeyahy yani wuxuu ujeedaa bayca maa laysa cindaka waxaan adiga agtaada ahayn ha gedin xadiidka macnihiisa can baaci maa laysa cindii ay laa bayca maa laysa cindaka walaysa bimadmuunin calayka mid adiga damaano qaadee aadan ahaynoon adiga haddii uu baaba-a aadan aadan adiga eh, damaanadiisa aadan qaadayn madmuun waxa weeyaan xoolahaadii ha haddii adiga ay meel kala jiraan ama waxay ku dhacaan hadday dhintaan adigaa madmuun ahoo macnaha aday kaa dhinteen weeyaan laakiin waxaa loo jeedaa xoolo kaloo cid ay haysatay ood adiga lahayn neefkaas muu jeedaa ninkaas anaa heshiinayne neefkaas looda aan kaa gaday baad leedahay ninkii asiga ahaay maka beecaas iga yahay ma ku dhihin kuma uusan sheegin intaas iiga gad adigaa iska gaday waxaad leedahay ninkaas waa ku kalsoonahay anigaa lacag ku qancina adiga iga gado marka shaygaas waa la reebay buu ku leeyahay waxaa loo reebay neefkaas hadduu dhiman lahay ninkii lahaa uu ka dhiman lahay adiga kaama dhiman leh wabitaali beeciisana wax ka ansixi maayo ninkaas hadduu rabo ha ku ogolaado laakiin maadaama uusan ogeyn ou milkigaadana ahayn beeciisa waxba ka ansixi maayo balle wax ka soo qaad malah hadduu ku ogolaado intaas igugad uu ku yidhaahdo amar uu ku sii wataas goonigeed أخبرنا بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال qadima rasuulu llaahi baa soo galay buu yihi almadiinata buu yimid wahum ayagana yusallifuuna ayagoo horumarinaya fi tamri tamarti beeceeda asanata wa sanatayni hal sana iyo laba sano ay hore usii marinaya faqaala rasuulu llaahi wuxuu ihi man sallafa ninkii hormariyo fii bayci tamrin ay u taallay falyusalif ha hormariyo fii kaylin macluumin beeg la yaqaan io wa wasnin macluumin miisaan la yaqaan io wa ajalin macluumin ajal la ogyahay ayb xadiidkan waxaa weeyaan nebiga markuu madiine yimid baa beecay reer madiine yaqiineen buu nabiga calayh salaatu wasalaam yuu la kulmay markuu imaanay waxaa lagu magacaabo fiqiga marka la joogo salam baa la yidhaha salam beecaas wuxuu ahaa dadka tujaarta ama xoololayda ah ama waxooda kale ka beec mushtara yaa ninkaa reer timirka oo timirtay waxaan iskalow imaana wuxuu leeyahay lacagtaan sii qaabo waxaan kaa rabaa intaas oo kayl oo timir ah nooceedana uu saas yahay waktigaas bishaas markay noqoto taariikhda maalinkaas markay tahay inaad ii keentid lacagtii ninkan waa sii horumarsanayaa timir ama shay la iibiyey oo wasfi lagu yaqaano yaa looga gadaya marka taas nabiga calayh salaatu wasalaam markii ku wuxuu ihi ninkii beec horumaris ee sameeyo kay la yaqaano intaasoo oo maxaad leedahay maalan oo maxaan idhaahdaa oo kiilaa ama intaas oo koomba ama saaca ama mud ah wixii un hadba waktiga baledkaas ka jiro ee haddana timirta noocaas ah ama misigada noocaas ah, gallayda noocaas ah waktigaas marka bishaas la gaaro oo macnaha waxaa weeyaan biraha ay soo go-aan yaan kaa rabaa intaas inaad ii keentid lacagtaana sii qaado marka taas waxay noqotay mar haddaad ka fiiriso baycu maa laysa cindak liannahu shaygaan hadda laguu sifaynaya waxaad adiga haysatid ma ah waxaa dhici karta qoladan waxay leeyihiin fuqahada isaga dartoo ninkaa waxa lagu shardinayo nin la malayn karo waxaas inuu soo taxsiili karo muddo lagu soo taxsiili karo nin waxaas inuu keeni kara la og marka makaankii muddadii xoolihii sifaadkoodii wixii haddii la sheego beecaas lacagtiisa waa lasii horumarin karaa marka daahir ahaan markii laga fiiriyo baycu maa laysa cindaka oo la yska reebay iyo shaygan beeca ahoo sifadiisa la sheegayo yaa wax iska hor imaana u eg marka imaamu shaafici wuxuu doonayaa inuu kuu daaweeyo labadaana sida loola tacaamulaya waxay tahay marka qadima rasuulu llaahi wuxuu soo galay almadiinata wahum yusallifuuna ayagoo horumarinayo sulfa hadda dayntaaba layska yihahda sulfa markii loo qaatay carabi ahaan fi tamri fii beyci tamri asanata wasanatayni timirta keligeed shardi ma ahane waa un waqtiga xaaliga waaqica sidaas ahay laakiin xoolihii wixii waa ansixi karaa laba sano iyo hal sano kadib aada waxaan ii keenaysaa timirtaan lacagtan qaado faqaala rasuulu llaahi wuxuu ihi man sallafa ninkii hormariyo falyusalif ha hormariyo fii kaylin macluumin beeg la yaqaano iyo wawasnin macluumin miisaan la yaqaano iyo wa ajalin macluumin ajal la og yahay waktigaas aada keenaysaa iyo makaankaas aad igu keenin la yidhaaho qaala shaaficiyu wuxuu yihi xifdii aniga waxa weeyaan wa ajalin macluumin aniga saasaan shiikayga oo ibnu cuyayna aan ka xifdi buu leeyahay fii kaylin macluumin wawasnin macluumin waajalin macluumin wa qaala hayrii aniga waxaan ahayna wuxuu yiriyey qad qaala wuxuu yihi maa qultu waxaan irin waa yidhi